markuu fasalkii hore uu tilmaam guud kugu soo siiyey ayaa aygana wuxuu hoos kuu dhaadhacay sheekhu markaa saa wuxuu ku uhi faslun fii axrufin buu u fasal yahay fii axrufi fawaatixi suwar suuradaha fawaatixdooda xuruufteeda ayuu kolkaa ma aragtay u fasal yahay asalba sideed iyo labaatan soo xuruufta maahay sideed iyo labaatanka afar iyo toban xaraf unbaa suuradaha lagu bilowda soo boqol iyo afar iyo toban suuradood maahay afar iyo labaatan xarafun baa lagu bilowda afar iyo labaatan xaraf weligood bilow ma noqoto arrintaa la socdo kolka afar iyo labaatankii lagu bilaabanhayay ee xuruufu nuur loo yiqiinay ayuu afar iyo tobankii lagu bilaabanhaya xuruufu nuur loo yiqiinay ayuu halkan kaaga sheegahaya wuxuu ku yihi deetana sheekhu jumlatu axrufi fawaatixi suwar suuradaha bilowgooda xuruufta lagu bilowda dhammaantood silhu suxayran man qaacaka xuruuftooda wey afar iyo tobanka xaraf baa lagu bilowdaa suurad kasta dibu noqo dibigu noqo waa afar iyo tobanka xarafo wax kaloo lagu bilaabanaya ma jiro arbac cashara weeyaan marka imisaa laga madahaya afar iyo tobankii famudamad kam casal naqas mad awiilan maddan mad madkaasoo awiilan dheer lama madkoodu muxuu noqonayaa laazim buu kolkaa maaragtay kuu noqonaya oo wakud waxaad u qaadaa bicaynin alwasط tawasut iyo watawiila u qaad midkoodee muqadam ah ma tawasudka mise tawiilka ayaa muqadam ah taa idinka ayaan kolkaa maaragta aan idinka sugaya wakud waxaad uqaadidaa bicaynin alwasطa uqaad iyo wtawiila tuul uqaad halkaa maxaa kugu dhammaaday kam casal naqas imise xarafay ahayd waxay ahayd ba kolkaa ay ku noqonaysaa kam oo labaa iyo casal oo saddex iyo naqas oo kolka iyaduna saddexa waa sideed bay kolkaasi la noqonayaa soo mahay deetana keliyata maxaa laga dhex qaadahaya caynka toddoba waa la dheeraynhaya caynna waa aduu wajaynbu kolkaa maaragtay ku noqonaya ayib waqsur waxaad qasrisaa birahti xayin jamaacadii qabaleeda kolkaa maaragtay wuxuu ku noqonayaa qasri bay ku noqonaysaa rahti waa saddex xaraf soo maa xayina kolkaa waa laba xaraf waa shanta iyada qasri kula xarfin xaraf kastaba qasri qasri madkeedu muxuu noqonayaa waxau noqonayaab kolkaa ku noqonaya mad abiici ah oo xarfi ah buu noqonaya muduuda abiiciga ayay kolkaa ka mid yihiin oo wasamihi waxaad ku magacaabataa madda abiiciyin xarfiyin ku magacow wakaa magaciisu haddii aad doonaysa eega kitaabkii la odhan jiray hidaayat lmustafiid muxuu ka dhigi jiray xuruuftan mad laazima soo mahay waa anigii kulahaa dee haddii masaajidda buu dhaha waa kaniisad waa cajiib berigeenu soconay ma suurtoobhayso halkanaa saxan wasamihi waxaad ku magacowdaa maddan madda abiiciyin xarfiyin ku magacow mhm. xagga icraabka madda abiiciyin xarfiyan way ka yeeraan lahayaan maddan abiiciyan xarfiya saasuu noqon laha sobarmis xagga icraabka haddii aan maro sidaasuu noqonaya oha aliflamro xaamiim yaasiin wailى akhiri maddan abiiciya wasami waxaad ku magacowdaa xarfa alifin fi lcaddi xagga tirada waxaad ku magacowdaa xarfan ulaaiya oo bikayri madin ah ku magacow maxaa la yidhaha xarf ulaai aho bikayri madin ah wamaa fi alifin he ilaa akhiri lbeyt shaaibina sidaasuu yidhi soo maha halkaasay deetana xuruufta ay kugu dhammaadaan oo aliif odhan maysid bal eh waa xaraf ulaai aho bغayri madin ah alif baad odhanaysaa wallahu aclى waclam waclam alxamdu lilahi rab اlcaalamiin